nabiyina muxamadi wala aalihi waasxaabihi ajmaciin wdu irtifaacin wainfisaalin anahu wa anta walfuruucu laa tashtabihu wadu intisaabin fi infisaalin jucila iyaaya wاltafriicu laysa mushkila wafi ikhtiyaarin laa yajiiءu اlmunfasil ida ta'ataa an yajii'a almuttasil wasil aw ifsilhaa asalniihi wamaa ashbahahu fi kuntuhu lkhulfuntama kadaka khiltaniihi waاtisaala اkhtaaruu gayr اkhtaara alinfisaala wqadim ilakhasa fi اtiصaali wqadiman maa shiئta fi اnfiصaali wafi itixaadi الrutbati ilzam fasla wqad yubiixu اlgaybu fiihi wasla waqablaya الnafsi maca alficli اltuzim nuunu wiqaayatin walaysii qad nudim walaytanii fashaa walaytii nadara wamaclaca lackis wakun mukhayira fi اlbaaqiyaati wadiraaran khafafa minii wa canii bacdu man qasalafa wafii ladunnii ladunii qalla wafi qadnii waqadni alxadfu aydan qad yafii wadurtifaacin rafcu mid mid u saaxiiba iyo wanfisaalin soocan mid u saaxiiba weeye ana iyo wahuwa iyo wa anta walfuruucu furuucdana laa tashtabihu dhehgelmi mayso waxaan ku soo jirnay damiir wuxuu ka soo hadlay damiirka inuu u qaybsamo muttasil iyo munfasil wadu itisaali minhum maa laa yubtada walaa yalii ila ikhtiyaaran abada muttasilka ayuu wuxuu usii qaybiyey mustatir iyo baaris waa ka soo wada baxnay halkani wuxuu ka hadlayaa damiirulmunfasil damiirka munfasilka awalan waxaan soo sheegnay damiir mustatira dhammaantii damiiru rafca inuu yahay isla markaana waa faacil ama waa naa'ibulfaacil waa anagii soo sheegnay damiirka munfasilka ah mowqiculicraab marka laga hadlayo damiiru nasba iyo damiiru rafca iyo labada ayuu yeeshaa damiiruljar ma yeesho munfasil damiir mar hadduu caamilkii ka go'an yahay oo caamilka uusan ku daba dheganayn waa damiiru rafca ama waa damiiru nasb damiiruljar munfasil ee wax jiraa maaha mutasil kase mowdicu licraab marka la eegayo waa damiiru rafca iyo damiiru nasbe iyo damiiruuljar saddexdaba wuu yeeshay waayahay tira ahaan damiiroo dhan marka la isku wada darana afar iyo lixdan damiir ayay isla gaarayaan qaabka ay u gaarayaanna waxa weeyaan damiiru rafcaha mutasilka ah waa lix iyo toban damiiru rafcaha munfasilka ana waa laba iyo toban siddeed iyo labaatan ayuu damiiru rafca mutasil isugu yimid waxaan ujeedaa isugu yimid damiiru rafcaha mutasilkiisana waa lix iyo toban munfasilkiisana waa laba iyo toban waa yahay damiiru nasbaha mutasilka waa laba iyo toban damiiru nasba munfasilena waa laba iyo toban afariyo labaatan damiiruljar mutasil mooye munfasil ma yeesho laba iyo toban mooye lixdan iyo afar damiir bay isla noqonayaan damiiru rafcaha mutasilka ah waa lix iyo toban damiir sida ay ku noqonayaan laba iyo toban damiiroo maxhuudoo la yaqaano oo darabtu darabnaa darabta darabti darabtumaa darabtum darabtunna daraba darabata darabaa darabuu darabna laba mutakalim shan mukhaatab iyo shan ghaayib waayahay iyo yaa ulmu'anasati lmukhaatabatina ku dar ilaa waa damiiru rafca mutasila ah ficliga mudaaric ee hamze lagu mudaariciyey damiirka ku asturanna ku dar adribu damiirha ku asturan ficliga mudaaricee nuun lagu mudaariciyeyna ku dar nadribu ficliga mudaaricee ta lagu mudaariciyey afar bay isla noqdeen yaaulmu'anasati almukhaaaba mudaarica hamze lagu mudaariciyey kan nuun lagu mudaariciyey iyo kan ta lagu mudaariciyo halin lagula hadlayo afartan iyo laba tobankii hore isku dar lix iyo toban sidaa ayay ku noqdeen damiiru rafca mutasila waayahay damiiru rafca munfasila laba iyo toban weeye waa qoladan uu tirinayo musanifka wlfuruucu laa tashtabihu uu leeyahay ana naxnu anta anti antuma antum antunna huwa hiya humaa hum hunna laba mutakalim shan mukhaatab iyo shan haa'iba damiiru nasbaha mutasilka waa laba iyo toban damiir darabanii waa qoladuu lahaa damiiruljarkay isku lafdi yihiin walafdu maa jura darabanii darabanaa darabaka laba eh, mutakalim shan mukhaatab shan haayib damiiru nasbaha munfasilkaana wuu soo wadaaye laba iyo toban wey afar iyo labaatan damiiru nasba wuxuu isla noqday mutasilkiisa munfasilkii afar iyo labaatan damiiruljarkana laba iyo toban weeye dhammaan marka la laisku darana afar iyo lixdan isla noqonayaan waayahay eh, waxaa mukhtalafa ah, damiirka kelimada iswadadkeeda miyaa wada damiira se way qaybsantaa kelimooyinka qaar wey qaar waafaqsan yaa jira miiaal damaa'irtan haddeer uu sheega halka ku sheegayo damiiru rafcaha munfasilka ah oo ana iyo naxnu iyo anta iyo antumaa iyo antum iyo antunna iyo huwa iyo hiya iyo humaa iyo hum iyo hunna kelimada dhammaanteed miyaa wada damiir ah se bacdibaa damiir ah bacdina waa wax kale mukhtalaf basriyiin waxay leeyihiin ana hamzada iyo nuunta hamzada hore iyo nuunta ayaa damiir ah alifta dambee lagu taagayana ha la aqriyo oo qolaa anaa yidhaahda ama yaan la aqrinine hamzadaasi nuunta inay fadxisantu baa isku tusayaa oo keli ah oo waa xaraf tusinayo nuunta xarakadeedoo fadxa ah waayahay naxnu iswadadkeedaa damiire waa la isku waafaqsan yahay anta anti antumaa antum antun shantaa lafdi alifta iyo nuunta keliyaa damiir ah. an keliyaa damiir waxaa ah. waxa daba socdaana waa xuruuf lawaaxiq oo macaani loo keenay oo anta tadaa waxaa loo keenay mufrad mukhaaab mudakar ah in lagula hadlo antina mufrada mu'anasa in lagula hadlaa loo keenay waa damiir waxaan u jeedaa waa xaraf antumaa ta'da khitaab weeye miimkana xarfulcimaad weeyaanoo alifta taniyada tusini ayaa lagu soo tiiriyey aliftana xarfun daalun cala taniya alasnayn waa yahay antum anta ayaa damiiraa ta'dana khitaab weeye miimkana xarfun daalun calaa jamci dukuur antunna an ayaa damiiraa ta'dana xarfulkhitaab nunta shidanna waa xarfun daalun calaa jamci alinaas huwa iyo hiya iswadadkeedaa damiire waa la isku waafaqsan yahay huwa iyo huu hiya iyo hii labadaba waa la yidhaahdaa waa luga carabiya humaa hum hunna hada keliya damiira miimkana xarfu cimaadin weeyaan aliftana xarfun daallun cala taniya hum hada keliya ayaa damiira miimka xarfun daallun calaa jamci dukuur hunnana hada oo keliya damiira nuuntana xarfun daallun calaa jamci linaasi basriyiin waddadaasay marinayaan kuufiyiin waxay leeyihin waxo dhan ha damiiro iswada wata oo wax la kala qaadayaa ma jiro damiiru nasbaha soo socda laftii sidaa ayay u kala qaadi doonaan waan arki doonaaye damiiru rafcaha mutasilka a laftii qaar bay kala qaadayaan oo darabtu iyo darabnaa iyo darabta iyo darabti intaa waxba la kala qaadi maayo xarafkaa dambaa damiir ee dhammaantii darabtumaa darabtum darabtunna ta'da keli ayaa damiir ay leeyihiin darabtu miimka xarfu cimaadin weeye aliftana xarfun daalun cala taniya darabtum tadaa damiira miimkana xarfun daalun calaa jamci dukuur darabtunna tadaa damiira nuuntana xarfun daalun calaa jamci linaaf waayahay daraba darabata damiir baa asturan huwa iyo hiyada asturan ayaa damiira iswadadka darabaa aliftaa damiira darabuu wowdaa damiira darabna nuuntaa damiira wax kaloo daba socdaana ma jiro damiirka mutasilkeena waddadaasay marinayaan waayahay damiiru nasbaha mutasilka ah darabanii yada keli ayaa damiira muttafaq weeye taasi nuuntana sagaaba soo wadaa musanifku nuun alwiqaaya la yidhaahda waqablaya nafsi maca ficli iltuzim nuun wiqaayatina ayuu soo wadaa yada keli ayaa waxay tahay damiir darabanaa alifta iyo nuunta iswataa wada damiira waa laisla ogolyahay waayahay darabaki kaafkaa damiir ah oo keli ah kaafkana waxba lama socdo darabakumaa darabakum darabakuna kaafta keli ayaa damiira miimka xarfun daallun xarfun cala alcimaad weeyaan miimka ee laamtana aliftana xarfun daallun cala linayni darabakuma darabakum kaafkaa damiira miimkana xarfun daallun calaa jamci dukuur darabakunna kaafkaa damiira nuuntana xarfun daallun calaa jamci linaas darabahu darabahaa hada ayaa damiira haadana hada iyo aliftoo iswataa wada damiira darabahum hada oo keli ayaa damiira eh, miimkana xarfun daalun calaa jamci naas darabahumaa hada ayaa damiira miimkana xarfu cimaada aliftana xarfun daalun cala linayn darabahunna hada keli ayaa damiira nuuntana xarfun daalun calaa jamci linaas basriyiin waddadaasay marinayaan kuufiyiinna waxoo dhan ay damiir ka wada dhigayaan waka wadu irtifaacin khabar muqadama anada ayaa mubtada mu'ahar ah biqasdi lafdihi ayuu hal ismi ku yahay waana ismi daahir damiir ma aha maanta waayo biqasdi lafdihi buu ismi ku yahay isla markaa wuxuu magac u yahay anada taraakiibta dhiciyo damaa'irta ah markaad icraabi waxaad leedahay ana mubtadaun marfuucun bilibtidaa wacalaamatu rafcihi damatun muqadaratun cala aakhirihi manaca min duhuuriha ishtiqaalu aakhiri bisukuuni alxikaaya ama bixarakati alxikaaya waagu damiirka ahaa siduu ahaan jiraa lagu sheegaya huwada lagu cadfayna waa lamid ana iyo wahuwa iyo wa anta durtifaacin rafco mid mid u saaxiiba weeye iyo wainfisaalin sooca walfuruucu furuucdana laa tashtabihu dhehgelmi mayso laba iyo toban inaad ka dhigto ma dhehgelmayso way caddahay oo anada naxnu ku dar antadana anti antumaa antum antunna ku dar huwadana hiya iyo humaa iyo hum iyo hunna laba iyo toban sidaa uga dhig wadu ntisaabin fi infisaalin jucila iyaaya watafriicu laysa mushkilan waduntisaabin nasboomid mid u saaxiiba jucila waxaa laga yeelay waduntisaabin nasboomid mid u saaxiiba duntisaabka oo finfisaalin soocan dhexdii ku sugan jucila waxaa laga yeelay iyaaya watafriicu farcashana laysa ma aha mushkilan mid ishkaal ishkaalgelayoo la garan waynaya ma aha yacnii damiiru rafcihii munfasilka ahaa ayuu soo sheegay damiiru nasbihii munfasilka ahaa ayuu halka sheegayaa damaairtaa horeen soo sheegnay damiiru rafcaha munfasilka weligood damiiru rafca waxaan ahayn ma noqdaan yacnii damiiru rafca waxaan ahayn ma noqdaan allailaaha fii bacdi alaxyaan iyay damiiruljar ka naa'ib noqon karayaan ama damiiru nasbay ka naa'ib noqon karayaan laba jeer bayna ka naa'ib noqdaan damiiru eh, nasbe iyo damiiruljar labadaa jeerna waxa weeyaan kaafta waxay ka mid tahay xuruufuljar islamarkaana ismi daahiray jirtaa marmar waxaa jira damiir lagu jaro naadir weeye ma badna damiir haddii lagu jaro damiiru rafcayn la geliyaa badan oo la yidhaahdo ka anta iyo ka ana iyo ka huwa sidaa in la yidhahda maa ana ka anta inaad tiraahda bannaan hee ka anta antadani damiiru rafciay ahaan jirta maantana damiiruljar ayay naa'ib ka tahay oo kaafkan oo ismi daahir ee lagu yaqaana damiiruljar in la geliyaa la nacaya damiiru rafca la iska geliya laakiin fii maxalli jarin buu yaallaayo damiiruljar ayuu naa'ib ka yahay wawdicaas damiiru rafcaha damiirujar ayuu ka naa'imnoodaa mawdic kalena baabu towkiid ayuu musanifka ku keeni doonaayo damiir kastoo mutasila ah. waxaa bannaan damiiru rafca munfasila in lagu tawkiidiyo damiir kasta oo mutasila ah. wa mudmara rafci aladii qad infasal akid bihi kula damiirin ittasal buu keeni doonaa damiir kasta oo mutasila ah. damiirka mutasilka damiiru rafca damiiru nasba damiirujar midku doonaa ha noqo damiiru rafca inaad ku towkiidisaa bannaan oo aad tidhaahdo innaka anta innaka kaafkaasaa towkiidinhaysa kaafkana fii maxalli nasmi buu yaallaa inna ismigeedii weeye anta inaad ku towkiidisa darabtuka anta kaafka mafcuulu bihigaa towkiidine antaad ku towkiidini ee antadani fii maxalli nasbin bay taallaa ilaa damiiruljarka damiirunasbahaasay towkiidinhaysaahe isla markaana damiiru rafca suuradii ayay leedahay anta nasbihii bay naaib ka tahay damiiruljarna way ka naaib noqon kartaa damaairta halka uu ku tirinayo oo iyaaya iyaana iyaaka laba iyo toban damiir weeye damiiru nasba waxaan ahayn ma noqdaan weligoo damiiru rafca ma noqdaan damiiruljarna ma noqdaane damiiru baa lagu yaqaanaa waaya damaairtani damiir eh, iswadadka inuu wada damiir yahay iyo qaar inuu damiir yahay ayaa mukhtalafa weliba afar qool ayaa qoladan la isugu khilaafsan yahay qowlka basriyiin ay wataan waxa weeye bacdulbasriyiin waay basriyiin badigoodaa wata musanifkana madhabkii weeye hamzada iyo ya'da shidan iyo alifta ku taagan ayaa damiira iyaa intaasaa damiira oo fii maxalli nasbin taalla waxa dambee gadaal laga raacinayana waa xuruuf lawaaxiq ahoo macaani gaar ahaanay tusin oo iyaaka iyaaya ya'dani waxay tusini takallum ruuxa iska hadlayo iyaanaa naadana waxay tusinin mutakalim macahu hayruhu ama mucadimu nafsahu iyaaka kaafkani mufrad mudakara in lala khitaabayay tusin iyaaki mufradda mu'anasa in lala khitaabayay tusin iyaakumaa kaafka xarfu khitaabin weeye miimkana xarfu cimaadin aliftana xarfun daalun cala anayni iyaakum kaafka xarfulkhitaab weeye miimkana xarfun daalun calaa jamci dukuur iyaakunna kaafka xarfulkhitaab weeye nuuntana xarfun daalun calaa jamci linaaf iyaahu iyaadaa damiira haadana xarfun daalun calaa mudakarin ghaa'ibin hal ninoo maqan in damiirka loola jeeday calaamad u tahay iyaahaa haadani waxay tusini mufrada mu'anaoo ghaa'iba in loola jeedo iyaahum haada waa xaraf tusinaya khiyaaba miimkana xarfun daalun calaa jamci dukuur iyaahunna haada waa xaraf khiyaabada tusinaya iyo maqnaanshaha nuuntana xarfun daalun calaa jamcil inaaf sidaa ayay basriyiin qaar leeyihiin qolana waxay leeyihiin iyaakum iyo iyaakunna waxoo dhan oo iswataa wada damiira waa kuufiyiin sida ay u badan yihiin laba madhaboo kalena way jiraan laakiin daciifa oon sii xoog badnayn waduntisaabin nasboomid mid u duntisaabka oo finfisaalin soocan dhexdii ku sugan jucila waxaa laga yeelay iyaaya watafriicu farcasha oo laba iyo toban aad ka dhammayso laysa ma aha mushkilan mid ishkaalgelayoo qarsoomaya ma aha wa fi ikhtiyaarin laa yajiiu lmunfasil ida ta'ataa an yajiia almuttasil wa fi ikhtiyaarin walaa yajiiu imaani maayo almunfasilu damiir munfasil ma imaan karayo fi ikhtiyaarin doorashada dhexdeeda kuma imaan karayo idaa ta'ataa marka ay suurowdo an yajiia inuu yimaado almutasilu mutasil inuu yimaado yacnii damiir mutasilnimo ay ku suuroobi karto munfasilnimo kuma bannaano intaasuu wada mataa amkana an yutaa bidamiiri mutasilin falaa yajuusu an yutaa bihi munfasilan ti damiir mutasilnimo ay ku suuroobi karto munfasil in laga dhigaa ma bannaana sababkana waxa weeye damiir wadcintiisa iyo dejintiisa dantii laga lahaa ayaa waxay ahayd ikhtisaar hadalka in la yareeyo sideedaba waxaa jira ruuxa mutakallimka ee hadlaya ee ruux la hadlaya wax uu sheegayo wuxuu la mid yahay dhakhtar oo kale hadalkana dawadii oo kale waaye ninkaa mutakalimka waxaa loo baahan yahay ninka uu la hadlayo hadal ku filan aanan ka yarayn kana badnayn inuu u sheego sida dhakhtarkuba ninkan uu dawaynayo dawada uu siinayo cudurka mid aan ka badnayn kana yarayn waa inay noqoto hadalku dee hadduu macnihii inaad ruuxa u sheegto aad doonayse uu ka yaraado faa'iide la heli maayo kalaamkii wuu ceeboobaya haddii aad badisana muksir baad noqonaya khalaas ruuxii waa daaliniba haddii aad daalisana ku dhegaysan maayo fa yanbaqii ikhtisaaru dilihbaari cala almufiidi khashyata aliktaar waxaa wanaagsan ruuxa aad la hadli inta uu doonayo oo keli ah inaad kula hadasho khalaas fa yanbaqii ikhtisaaru dilihbaari cala almufiidi khashyata aliktaar Eh, fayubiru khali bila tawkiidi maa lam yakun fi xukmi da tadiidi faxasanu wa munkiru lihbaari xatmun lahu yacni ruuxa saddex qayb buu noqonayaa inuu yahay khaalid dihni ninaan waxbaba ogeyn hadal yaroo aan sahlan oo aan tawkiidsanayn oo jumla ficliye ay u horayso ninkaa wax ugu sheeg hadduu waxoogaa mutaradid yahayna hal tawkiid iyo wax sidaa jumlada ismiya uga dhig hadduu shaaki yahayna shakigiisa inta uu la egyahay tawkiid amaa haddii unaad iska hadasho ee bulaqadu hilfa ay kuu qaadaya waxay ku leeyihiin hadalkaagani nin khaalid dihni ah oo waxba aan ka warqabin rabtaa inaad u sheegto zayd inuu yimid jaaa zaydu inaad tidhaahday ahayd markaasa waxaad tiray inna zaydan inaad gelisay ismigii macrifo waaye laqaa'imun laamulibtidaad gelisay intaasoo tawkiidaad isugu geysay karaamuka haada mulxaqun biaswaati tuyuura lagu leeyahay shimbiraha jiiqjiiqdooda iyo hadalkaada waa isku midka soo qaad male marka ruuxa waxaa la rabaa in ku filan oo keliya inaad u sheegto waa waayahay haddaba damiir iyadoo uu kuu suuroobi karo ismi daahire inaad u leexato fasaaxa xumo weeye hadalkaadana waxaan la dhegaysan karin buu noqonaya waxaana yeelayaa damiir waagii la dejinaye dantii laga lahaa ayaa waxay ahayd ikhtisaar hadalka in la gaabiyo ruuxan mukhaadabkee lala hadlayo inaan hadalka lagu badinin in yaruu fahmi karo isla markaana wakhtiga aan ka luminayninee danihiisa uu raadsan karo inaad u sheegtay ahayd arrinkii sidaa ahaa waxaa ugu sahlan damiir damiir iyadoo uu kuu suuroobi karo inta aad ka leexato inaad ismi daahire isticmaasho dan kalena aadan ka lahayn may baatil weeye hadalka aad ku hadasha wax fiican noqon maayo waxaad tidhi zaydun qaama zaydun zaydun qaama zaydun zayd haddana waad soo celisay war waxaa luu leh waxaa ku bahadlahaysninyo waa yahay hadal ee kala damiirka mutasilkiisa iyo munfasilkiisa mutasilka hadal gaaban waayo mutasilka caamilka uu ku dabadegan yahay bacdi ka mida wey amaa munfasilka kelimo goonni u taagan wey mutasil iyo munfasil mutasilkaa hadal gaaban iyadoo mutasilnimo ay kuu suuroobi karto munfasil inaad u leexataa iyadana balaaqa la'aan iyo fasaaxa xumay noqon oo ma bannaana wax bannaan ma ah waayahay mutasilnimo mar hadday kuu suuroobi karto damiirka munfasil inaad u leecato qumtu adoo dhihi kara qaama ana haddaad tira ka warran fasix ma tiidaa lagu leeya carabiba ma taqaanin waa liidataa waayahay mutasilnimo iyadoo ay kuu suuroobi karto munfasil ma bannaan mutasilnimo iyadoo ay kuu suuroobi karto iyo ikhtiyaar weeye wax aan ka hadlayno mutasilnimada haddayan suuroobi karin ka warran ee munfasil danaa kugu khasbi markaas mutasilnimada meelaha ayaan suuroobi karin oo munfasil in laga dhigo ay waajibi maxamed muxidiin cabdilxamiid raxmatullaahi calayhi awdaxulmasaalik taqriirka yaruu saaray eh, marka uu sharxayo afar iyo toban mawdicoo mutasilnimo ayaan suuroobi karin oo damiirka munfasil in laga dhigo ay waajib tahay ayuu tiriyey afar iyo tobanka mawdic waxaa ka mid a damiirka iyo caamilka damiirkaaba horeeya iyaaka nacabudu dee itisaal ma suuroobayo damiirkaaba horeeyaay waxaa ka mida ilaa hadduu damiirka daba dhaco oo damiirkii wuxuu daba yaallaa ilaa oo xasribaaba loo keenay waayahay markaana itisaal ma suuroobay infisaalka waajiba waxaa ka mida ah caamilka hadduu macnawi yahay huwa qaa'imun ee huwadan caamilka ku camal camalfalaya macnawi ibtido weeye caamilka hadduu xadfan yaha ka mida ah, iyaaka washara adigu wuxuu tirinayaa afar iyo toban mowdic oo damiirka mutasilima ayan ku suuroobayninoo munfasil in laga dhigaa ay waajib tahay haddaba damiir mutasilima ay ku suuroobi karto munfasil in laga dhigaa ma banaana ilaa fi alaai masaa'il saddexda masalena isagaa soo wadaa musanifka walaa yajibu imaani maayo almunfasilu damiir munfasila fi doorasho dhexdeeda ku imaan maayo doorasho haddayan jirinee daruuro ay timaadaa baxday idaa ta'ataa marka uu suuroobi karo an yajiya inuu yimaado almutasilu mutasil inuu yimaado wasila wifsilha asalniihi wmaa ashbahahu fi kuntuhu lkhulfuntama kadaaka khiltaniihi watisaalan akhtaaru gayri ikhtaaran infisaala wasil damiirka xidhiiri aw ifsil ama sooc haa salniihi salniihi haadeeda iyo wamaa kii ashbahahu salniihi shabbahay alkhulfu khilaaf intamaa wuxuu u nisba sheegtay fii kuntuhu ayuu u nisba sheegtay kadaaka kuntuhu ayuu la mid yahay khiltaniihina watisaalan wa akhtaaru waxaan dooranay itisaalan caamilka in lagu dhejiyo wahayri aniga hayrkayna ikhtaara wuxuu doortay alinfisaala soocan ayuu doortaye damiir mutasilma ay ku suuroobi kartaa munfasil kuma bannaana ilaa fi alaai masaa'il saddexdii masaluu rabaa inuu sheego saddexda masale masalada u hore waxa weeye laba damiir afar sharti waa in masalada laga helaa damiirka mutasilnimo iyo munfasilnimadiisa laga hadlayo laba damiir midkooda dambe waa inuu noqdaa shardi weyn labada damiir fii maxalli nasbin waa inay yaallaan labadoo mafcuulu bihi waa inay wada yihiin shardi labaad weyn shardi saddexaad labada damiir kan hore waa inuu macrifo badan yahay shardiga afraad ee u dambeeya labada damiir midka dambe waagiisa hore khabar waa inuusan ahaan jirin oo caamil naasikha inta uu galay mubtada iyo khabar khabarkii uu nasakhay waa inuusan ahayn afartaas shardi damiirkii laga helo ku celiyo damiirka ibtisaalkii iyo infisaalkii laga hadlayo laba damiir oo isdaba dhacay midkoodii dambe waa inuu yahay laba damiir baanilaa ha damiir kale hadduu yahay laga hadli maayo ibtisaalkiisaa waajib noqon eh, laba damiir haddii uu yahay labada damiirna laba mafcuulu bihi ayaan ahayn iyadoona kuwa jirto ee waxaa laga hadlayaa laba damiir midkooda dambe waa inuu yahay labada damiir labadaba mafcuulu bihi waa inay yihiin oo fii maxalli nasbin wada yaallo waa yahay labada damiir midka hore waa inuu macrifo badan yahay ilaa damaairta inay kala macrifo badantah waa annagii soo sheegay mutakalim baa u macrifo badan muqaadab baa xigay haa'ibkaa ugu macrifo yara kan hore waa inuu macrifo badan yahay shardi saddexaad wey shardiga afraadee u dambeeya labada damiir midka dambe infisaalkii iyo itisaalkii laga hadlayo waagii hore khabar waa inuusan ahaan jirin waagii hore khabar waa inuusan ahaan jirin waxaa soo wada gelayaa caamilka ku camalfalaya naasikba ma aha oo waa sa'aalada u miihaaliyey musanifka iyo acdaa iyo wixii lamid ah waayahay ama labada ee caamilka naasikh wuu ahaan jiraye labada damiir midka dambe ee itisaalkii iyo infisaalkii laga hadlayo khabar ma uusan ahaan jirinee mubtadu ahaan jirin taa lafteeda dhib ma leh itisaalka raajix noqon doona waayahay labadaa damiir midkaa dambe ee itisaalkii iyo infisaalkii laga hadlayo naxwiyiin waxay muttafaq ku yihiin itisaalka inuu wanaagsan yahay wasisha uu hormariyey ayuuna musanifka ku doonanaya naxwiyiinna way isku waafaqsan yihiin damiirka in la itisaaliyaa inuu raajix yahay qur'aankana dhammaan itisaal ayuu ku soo arooray anulzimukumuuha ullaahu in yas'alkumuuha itisaalka ayuu ku soo arooray caamilka hadduu naasikh yahay laakiin damiirka waagii hore khabar uusan ahaynee mubtada uu ahaan jiray lafteeda waa la mid id yuriikahumllaahu fii manaamika qaliila yuriika racaadii xulmiyada ahayd naasik weeye mubtada iyo khabar ayay nasakhtay maanta saddex mafcuul bay qaadani oo hamsada lagu daray ayaa mafcuul aalie ugu dartay ilaa alaatin ra'aa wa calima cadow idaa saara araa wa aclama ayuu keeni doonaa saddexda mafcuul midka hore naasikuma aha labada dambay naasikhu tahay wamaa limafcuulay calimtu mulaqa iaani waaaliii aydan xuqiqa kan labada dambey naasikhu tahay haddaba labada dambey naasikha ku tahay midka hore mubtaduu ahaan jiray khabar muusan ahaan jirin helabada mafcuulul awalkii oo aya naasikhu ahayn iyo mafcuulkii labaadoy naasikhu tahay laakiin mubtada ahaan jiraa la itisaaliyey id yuriika kadaasi waa mafcuulkii hamzada ay keentay humtana mafcuulkii mubtadaha ahaan jiray wy itisaalka ayaa raajix taa waa masalo masalada labaad kaana iyo akhwaadkeeda khabarkooda hadduu damiir noqdo ismiga damiir ha noqdo ismi daahir ha noqdo farqi ma leh kaana iyo akhwaadkeeda khabarkooda hadduu damiir noqdo mutasilnimo iyo munfasilnimo labadaba bannaan masalada saddexaadna danna iyo walaalaheeda mafcuulu aaniga labada mafcuula damiir wada noqday kan dambe itisaal iyo infisaal ayaa ku bannaan bisharti kan hore waa inuu macrifo badan yahay saddexdaa mas'ale ayuu ka soo reebay saddexdaa mas'ala mas'alada hore itisaalka inuu raajix yahay waa laisku waafaqsan yahay labada dambese waa mukhtalaf kaana iyo akhwaadkeeda khabarkooda hadduu damiir noqdo itisaal iyo infisaal labadaba waa bannaan yihiin midkee raajixa ah. mukhtalaf danne iyo walaalaheeda labada mafcuul haddii laba damiir ay noqdaan kan horena uu macrifo badan yahay kan dambe itisaal iyo infisaal waa ku bannaan yahay midkee raajixa ah. isna mukhtalaf wey musanifka wuxuu leeyahy itisaalka raajixa ah agtayda siba weyhi ee jumhuuru naxwiyiinna infisaalka raajixay leeyihin ikhtiyaarkana wuxuu ka imaanayaa damiirkan mutasilnimadiisa iyo munfasilnimadii laga hadlayo waagii hore khabar buu ahaan jiray khabarulmubtaduu ahaan jiray hee khabarulmubtadana caamil kuma daba dheganaan jirine inuu munfasil yaha asal ahayd waaya asalnimadaa in la eego munfasil laga dhigaa raajixa jumhuuru naxwiyiin waddadaasay mareen ibnu maaligna wuxuu leeyahay maadaama caamilka nasbinaya maanta ficli uu yahay in lagu dabadejiyaa fiican sida ayaa laisugu khilaafsanyay wasilla xidhiiri caamilka aw ifsil sooc haa salmihii salmihii hadeeda iyo wamaa kii ashbahahu shabahay alkhulfu khilaaf inta maa wuxuu u nisbo sheegtay raajixnimada weeye waxa laisku khilaafsan yahay alkhulfu khilaaf inta maa wuxuu u nisbo sheegtay fii kuntuhu kuntuhu kaana iyo akhawaadkeeda khabarka ay leeyihiin hadduu damiir noqdo u jeeda khiltaniihina kadaaka waa lamid khaala min baabi danno weeye labada mafcuul hadday laba damiir ay noqdaan kan dambe akhtaaru anigu waxaan doorani ittisaalan mutasilimaan labada dambe doorani wa hayrihi hayrkay siba weyhi buu u jeedaa iyo jumhuuru naxwiyiin ikhtaara wuxuu doortay alinfisaala suucid laga sooco waqaddim ilahasa fi ittisaalin waqadiman maa shita fi infisaalin waqadim horumari alakhasa kan macrifada badan ee khaasnimada badan horumari fi itisaalin itisaal dhexdii ku hormari waqadiman hormari maa wixii shita aad doonto fi infisaalin soocan dhexdiina ku hormari halkana wuxuu ka hadlayaa laba damiiroo isdaba yaallo labadaba mutasil inaad ka dhigto haddii aad dooni waxaa waajib noqoni labada damiir midka macrifada badan inaad hormariso waajib wey waayahay laba damiir ayaad rabtaa labadaba mutasil inaad ka wada dhigto kan macrifada badan waa inaad caamilka ku xijisiisaa kan laga macrifo badan yahayna waa inaad dambaysiisaa waxa aan ka hadlayno fahm waa min baabi danna iyo min baabi khaala ficli laba mafcuul nasbinayo wey waxaan ka hadlaya min baabi sa'ale iyo min baabi danna wey waxaan ka hadlayno ee labada damiiree mutasil laga dhigayo hadduu faacil iyo mafcuul ay kala yihiin mar walba faacilka in lagu dabadhejiye ayaa asala ha macrifo badnaado ama ha laga macrifo badnaado farqi male ee waxa laga hadlayo laba mafcuul marka ay yihiin weeye labada damiiroo mutasilka in laga dhigo la doonayo haddii labada damiir mid aad munfasilka dhigina ka doonta hormari kan macrifada badan damiirka ee caamilka ku dabadheji kan kalena ka soc ama kan laga macrifo badan yahay caamilka ku dabadheji kan kalena ka soc arrinkaa idlaaqiisa ma aha musanif sidaa uu idlaaqay ma aha mar haddii ay laba mafcuul yihiin labadoodana la doonayo in la itisaaliyo ama la infisaaliyo kan macrifada badanaad hormarin kartaa iyo ma ahe kan kaleba waad hormarin kartaa iyo sheekada waxay imaani labada mafcuul marka la kala garanayo oo mafcuululawal iyo mafcuulutaani la kala garanayo haddii aan la kala garanaynin baabu tacadilficli waluzuum ayaan ugu tegi doonnaa insha allahu tacala haddii aan la kala garanaynin laazim waxaa noqoni mafcuululawalka caamilka in lagu dabadejiyo ayaa laazim noqoni ee marka labada mafcuul midkaa doonto aad horumarin karto waa mafcuululawalka iyo mafcuulutaaniga marka la kala garanayo waxaa lagu kala garanayana markaasaan ogaan doonnaa insha allah waqadim hormari alakhasa kan macrifada badan iyo khaasnimada badan hormari fi itisaalin mutasilnimada dhexdeeda baabu sa'ala iyo baabu danna labadaba waqadiman hormari maa wixii shi'ta aad doonto fi infisaalin soocidda dhexdeeda ku hormari wa fi itixaadi rutbati ilzam faslan waqad yubiixu lghaybu fiihi waslan walzam laazim nin yahow faslan soocid laazim fi itixaadi rutbati rutbada keliyowgeeda dhexdeedana ku laazim waqad yubiixu inuu banneeyaa suurowdaa alghaybu maqnaanshaha waslan inuu banneeyo fiihi itixaadu rutbaha dhexdiisa uu ku banneeyo halkanna wuxuu ka hadlayaa labada damiir mutasil marka aad ka wada dhigi ka macrifada badan waa inaad hormarisaabay ahayd ka waran labada damiir hadday isku midba yihiin kalabaa macrifo badan laba damiirulmutakalim wey ama laba damiirulmukhaaab wey ama laba damiirulghaybo wey aa isku derajaba maxaad samayni infisaal baaba waajibay labada damiir midka dambe inaad infisaaliso waajib bay noqon itisaalba ma bannaan marba hadday isku derajo noqdaan wa fi itixaadi rutbati lizam faslan meesha uu leeyahay mar haddii rutbada ay keliyowdo fasli laazim oo mafcuulkan labada mafcuul midka dambe munfasil ka dhig alla ilah waxaa dhici kartaa buu leeyahay waqad yubiixu lghaybu fiihi waslan labada damiir laba damiirulghayba haddii ay noqdaan isla markaana waxoogaa khilaafa uu u dhaxeeyo oo mid waa mufrad midna waa taniya mid waa mufrad mid waa jamac mid waa mudakar mid waa mu'anas waa la kala garan karaya xoogaa ikhtilaaf baa u dhexeeya waana laba damiirulghayba kuwaa in la itisaaliyo way dhici kartaa buu leeyahay ayaga laftoodse ma badna sidaa ayuu ujeedaa walzam laazim faslan soocid laazim fitixaadi rutbati rutbada keliyowgeeda dhexdeeda fasli ku laazim iyo soocid waqad yubiixu inuu banneeyaa suurowdaa alghaybu haybku inuu banneeyo waslan xiriirin labadii damiir caamilka lala xiriiriyo fiihi itixaadu rutbaha dhexdiina lagula xiriiriyo wa qablaya nafsi maca alficli nuunu wiqaayatin walaysi qad nudim walaytanii fashaa walayti nadara wamaclacalackis wakun mukhayira waltuzima waxaa la laazimay nuunu wiqaayatin ilaalinta nuunteedii ayaa la laazimay qablaya nafsi yaa nafsi horteedaa la laazimay maca alficli ficli micii ayaana la laazimay walaysi lafdigaa qad nuudima waa la taxay yacni wuxuu leeyahay wuxuu ka soo baxay damiir iyo tirintiisa iyo mutasillimadiisa iyo munfasilnimadiisa axkaamtii damiirka wuu ka soo baxay khalaas wuxuu doonayaa inuu ku khatimo damaa'irtii aan soo tirinay weliba damiiru nasbihi mutasilka ahaa waxaa ka mid ahaa damiiruljarna wuu noqdaaye waxaa ka mid ahayd yaa lmutakalim qof iska hadlayo yadi yadaasi waxaa laazima ah. xarafka ka horeeya in la kasriya laazim wey waa yahay haddaba xarafka ka horeeya in la kasriyaa haddii ay laazim tahay kelimada ay yada geli yadani damiiru bay noqotaa damiiruljarna way noqotaa mar haddii damiiru nasbe iyo damiiruljar ay noqoni ismi ficl iyo xaraf saddexdaba waa geli kelimada ay geli xarafka ugu dambeeya miyaa loo kasriniyo yadiima sidaa ayaa lagu sukuunini se qaab kale wax loo bedeli arrinkaasuu ka hadlaya wuxuu leeyahay ismi iyo ficli yada haddii ay gasho xagga bal udhig ficli haddii ay gasho ismi iyo xaraf haddii ay gashaan ujeeda xagga udhig ficli haddii la gelinayo oo yada mafcuulun bihi ficli haddii ay u noqoto ficliga maadi iyo mudaaric iyo amar midkuu doonaaba ha noqdee waxaa laazim oo naxwiyiin ay isku waafaqsan yihiinoo caraboo dhan laga soo naqliyey ficliga iyo ya'da in loo dhexaysiiyo nuun nuuntaana la kasriyo ficligaa dabayaaqadii iyo marka u dhammaado nuun ayaa lagu xijini nuuntaasaa la kasrini nuuntaa marka la kasriyaa yada lagu reebi maadi iyo mudaaric iyo amarna waa isku mid darabanii yadribunii idribnii waa yahay nuuntaana nuunulwiqaaya magacaasay leedahay nuunulwiqaayati ilaalinta nuunteedii wey oo nuunulwiqaaya nuunta maxaa loogu bixiyey waxaa loogu bixiyey ficliga aakhirkii in la kasriyo lama ogola kasradaasi kasra ismi geli karta haddii ay tahay kasre aan ismi geli karin ficliga waa loo ogol yahay kasre aan ismi geli karin iltiqaau saakineen kasrada ay keento wey hee kasre iltiqaau saakineen may waxaan u jeedaa yaa lmu'anasati almukhaaabati kasrada ay keento wey yaa lmu'anasati almukhaadabati dee ismi ma gasho waa loo ogol yahay dhib maleetaa waxaa kale kasrada daruuro iyo dani kuwa khasabta iyo iltiqaau saakineen hadduu keenana waa loo ogol yahay laakiin kasra asmaada lagu yaqaano ficliga inay gasho lama ogola yadanna waxaa ka horeeya in la kasriyaa laazima haddaba yada si ay kasra u hesho ficligana kasrada looga ilaaliyo waxaa laazima nuun in la keeno nuuntaana la kasriyo nuuntaana nuunulwiqaaya la yidhaahdaayo ficliga ay kasra ka ilaaliyo waayahay ficliga hadduu saxiixul yahay alla sahli hadduu alif ku jira yahay kasraba kama ayan dambayseen laakiin ficligaa la israacini dacaa oo kale haddii aad yaa lmutakalim haddii aad mafcuulu bihi oga dhigto dacaani baad leedahay dacaaya haddaad tiro maxaa hallayn lahaa ilaa ficliga lama kasriyeene maya ficligoo dhanaa rabaa in la israaciyo waayahay nuuntaasi ficligay laasimtaa xarafka iyo ismiga ma laasimto sida ugu soo lafdiga layse ah qadrigii waa annaga ku soo maray wakhtalaf bay ahaydoo xaraf weeye iyo ficli weeyaa la isugu khilaafsanaa qoladii layse xaraf ku waday yaaulmutakalim marka ay geliyaan khalaas nuun ma gelinayaan laysii bay dhahayaan qoladii ficli ku wadayse nuun inay geliyaana waajiba ah. wa qablaya nafsi waltuzima waxaa la laazimay nuunu wiqaayatin ilaalinta nuunteedaa la laazimay qablaya nafsi yaa u nafsi hortii ayaa la laazimay maca alficli ficli micii xaal ay tahay nuunta ama maca alficli ficli micii oo la tacluji ama la xaalayo walaysii lafdiga leysi ah oo nuun lagu darin qad nudima waa la taxayoo nadmi baa lagu arkay cadadtu qowmika cadidi taysi id dahaba alqowmu lkiraamu leysi ayaa beytu shaacirah cadadtu qowmii qoladaydii baan tiriyey ka cadidi taysi quruuraxa sida loo tiriyoo kale id wakhtigaa dahaba waxaaba tagay alqowmulkiraamu dadkii wanwanaagsanaa waa baabi'een aniga mooye dadkii waa ani keliyaa ka haray inta kale waa baabi'e marka laysydaasaa la arkay walaytanii fashaa walaytii nadara wamaclacalackis wakun mukhayiran fi lbaaqiyaati wadiraaran khafafa minii wa bacdu man qad salafa walaytanii lafdigaa fashaa wuu faafi walaytiina nadara naadir buu noqday wackis amarka dabagedi maca lacalla lacalla maceeda wa kun ahow mukhayaran mid la doorgelinaya fi lbaaqiyaati inta hadhe wadiraaran wakhafafa wuxuu fududeeyey bacdu man qad salafa dadkii horreeyey qaarkooda idiraaran daruuro darteed wuxuu u fududeeyey minii iyo wa cannii halkanna wuxuu ka hadlayaa nuunulwiqaaya yaau lmutakalim xaraf haddii la geliyo nuunulwiqaayo in la geliyaa sidee xaalkeeda noqonaya ismise haddii la geliyo sidee la yeeli doono ismiga wuu soo wadaaye xarafka ayuu soo hormariyey xaraf haddii yaa lmukhaaab la geliyo yaa mutakalim haddii la geliyo yaa lmutakalim yaa nafsi xarafka horta awalan yaaulmutakalim ay geli kartaa waa inna iyo akhwaadkeeda iyo xuruufuljar labadaa xarafaa la geliya waayahay xarafka hadduusan caamilba ahayn oo uusan camalfalaynin yaaulmutakalim lamaba geliyo hadduu camalfalayo laakiin ficliga khaas ku yahay ama nakiro shardi u yahay waxa uu ku camalfalayaa dee yaa lama gelinayo ee yaaulmutakalim waxaa la gelin karaa oo keliya xarafka camalfalayo isla markaana camalfal khaas asbaada ku ah camalfalayo sida xuruufuljar ama ah, camalfal caamee camalfalayo sida inna iyo akhwaadkeeda waayahay isla markaana aan loo shartinaynin camalfalka wuu camalfalayaa nakiranima oo laadaa tacmalu camala inna ismi bay ku camalfashaa laakiin ismiga iyo khabarka nakira inay noqdaana sharti ah yadana waa macrifa weliba acrafulmacaarifu haddaba inna iyo akhawaadkeeda yaaulmutakalim haddii ismi looga dhigo Ah, saddex qayb ayay u qaybsami nuunulwaqaayo gelinta la gelinaya ama kadaayida lafdiga leytaa in la geliyaa badan oo leytanii la yidhaahdo leytii in la yidhaahdo oo nuunta laga daayana way dhici karta way sayar tahay lacalla nuunta in laga daayaa badan lacallii la yidhaahdo lacallanii in la yidhaahdo nuunulwiqaayihii la geliyaana way dhici karta waase laga badan yahay inna wa akhwaatuha li xaraf bay ahaayeen layta iyo lacalla ka saar shan nuun shidan ay u dambaysa aafar nuun shidan ay u dambaysaa soo hadhay oo inna iyo anna iyo ka kaanna iyo laakinna afartaasi nuunulwiqaayo geli ama ha gelini jaaza jaaza oo innii inanii annii annanii laakinii laakinanii kaannii kaannanii wa kun mukhayaran filbaaqiyaati qolada uu leeyahay waayahay xuruufuljarwi imow xuruufuljar min iyo can nuunulwiqaaye in la geliyaa badan in laga daayaana way dhici karta bal bacdu naxwiyiin waajib weyay leeyihin musanifka laftiis sidaa ayaa ka yar muuqataayo daruuro darteedaa looga daayaa buu leeyahay laakiin inaan waajib laga dhiginaa ah fiican oo la yidhaahdo in la geliyaa badan oo minii cannii la yidhaahdo ilaa nuunulwiqaayihii iyo min nuuntii u dambaysaa laisku idqaami yahay minii cannii minii iyo canii in la yidhaahdana waa laba oo nuuna wiqaaya aan la gelin waayahay xuluufuljarka inta kaloo dhan dabada ka mar in la geliyaa laa yajuus maoo bannaana in la geliyo fii oo kale fiya baad leedahay ee fiinii inaad tiraa wax bannaan maaha waayahay xuruuftana labada qeebee ay ka gasho qaabkaas iyay ugu kala qaybsamayaan walaytanii lafdiga laytanii oo nuunulwiqaayo la geliyaa fashaa wuu faafay walaytii oo nuunulwiqaayihii laga daayo nadara naadir weeye wackis dabagadi maca lacallo maceedana xukumka dabagadiyo lacalliida faashi ha noqoto ha badato lacallanii in la yidhaahdee nuun la geliyaana ha yaraato lacallanii anaa maa tarayna ow bakhiilan mukhalladana baytu shaacira waxay u nisbeeyaan xaatimuay arinii bakhiilan maata huslan lacallanii Eh, araa maa tarayna ow bakhiila mukhalladan arinii bal itusii islaan yahayni eh, jawaadan nin deeq badanoo maata dhintay husla weednimo darteed intuu xoolihii iska dhameeye dhimanaya bal itus lacallanii waxaa suurowdaa araa maa tarayna markaa xoolaha in la haystaa adigu ra'iyeynhay soo ma aha taa inaan kula qaataa suurowdaaye ow bakhiilan mukhallada ama waxaad itustaa nin bakhiilahoo adduunyada ku waaray ee eh, ninkan milyandheer weye malakmoodi waxaasu iska laalooshaayo maba dhimanayo waa noolaanaya kaana itus waay haddaa ituso iyadana warkaada waa yeela haddii kale miya warkaada jooji isla waxbaan bixini sidaa ayuu jaa marka lacalanidaasi waa la arkay wa kun ahaw mukhayaran mukhayiran labada waa la sheegaa mukhayaran mid la doorgeliyey ama mukhayaran mid door qaadanayo filbaaqiyaati ina akhawaadkeeda intiisoo hadhay afartii xarafi kale wadiraaran wakhafafa wuxuu fududeeyey idiraaran daruuro darteed wuxuu u fududeeyey bacdu man qola qaarkooda qad salafa horreeyey naxwiyiintii hore ama carabtii hore waxay fududeeyeen daruuro darteeda minii iyo cani minii iyo cani bay fududeeyeenoo minii iyo canii bay yidhaahdeen lastu min qaysin walaa qaysun minii ayaa beytu shacira ayuha saa'ilu canhum wa canii lastu min qaysin walaa qaysun minii ayuha saa'ilu ninka i weydiinayo canhum reer qays iyo wa canii canii meeshuu dhihi lahabu canii lastu min qaysin anuu reer qays ka mid mihi walaa qaysun minii reer qaysna aniga iga mid maaha nuuntii buu ka tegey wa fii ladunii ladunii qalla wa fii qadnii waqadlilxadfu aydan qad yafii waa laadunii lafdiga laadunii oo nuunulwiqaayihii laga daayo qalla wuu yaryahay fii ladunii ladunnii ku yaryahay walxadfu xadafna qad yafii yatii inuu yimaadaa surowdaa aydan noqode fii qadni iyo wa qatni inuu ku yimaado halkanna wuxuu ka hadlayaa nuunul wiqaaye iyo asmaada yaaulmutakalim ayaa ismi loo idaafeeyey ismi baa la idaafeeyey yaaulmutakalim ayaa mudaafu ilayhi noqotay hee nuunulwiqaaye ma la gelin karaya saddex ismi nuunulwiqaaye in la geliyaa haaliba in laga tagaana way dhici karta saddexdaa ismi waxaan ahayn ismi kaloo nuunulwiqaaye lagu dhowayn karaa ma jiro abi iyo akhii iyo gulaami iyo beyti inaad yada iyo ismiga dabayaaqadiisa nuun aad u dhexaysiisaan laa yajuus wax bannaan ma aha saddex ismibaase la maqlay ladun oo darafa ladun yaaulmutakalim haddii aad u idaafayni nuunal wiqaayo keene ladun nuunteeda ku idqaam ladunniide qad iyo qad oo bimacnaa xasbu ah macnahooda xasbu uu yahay qadnii iyo qadniide in laga tagae laduniy la e, e, yidhaahdo nuunta aan la shidin qadii iyo qatii la yiraahdana way dhici karta intaasu ka hadlay waladuniyda dambaa mubtadaa qalla ficliga maadi faaciilkiisaoo damiir mustatire jumlada khabara fii laduni jaara majruurkana qaladu ku tacalluqi waladunii lafdigaa ladunii ah qalla wuu yaraaday fii ladunii ladunii buu ku yaraaday walxadfu xadaf qad yafii inuu yimaadaa suurowdaa aydan noqode fii qadnii wa qanii qadnii iyo qanii oo ismulficli ah oo bimacnaa xasbu ah in nuuntii laga gooyo qadii iyo qatii la yidhaahdaa dhici karta wallahu aclam sal allah wslam